الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ومنه منقول كفضل وأسد وذر تجال كسعاد وأداد وجملة وما بمزج ركبا ذائم بغير ويه تم وربا وشاء في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض أجناس علم ووضعوا لبعض الأجناس علم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عيريط للعغرب وهكذا ثعالة لثعلب ومثله برات للمبرة كذا فجار عالم للفجرة waxaynu ku guda jirnay calamka oo ahaa macaarifta ka labaad markaa calamkii waxaynu soo qaybinay laba goor biictibaari lwadci wuxuu u qaybsamaa saddex ama waa laqab ama waa kunyo ama waxa weeyi ismi biictibaari lafdina waaynu soo qaybinay oo ama waa mufrad ama waa murakab markaa sheekhu waxau yihi waminhu manquulu kafadlin waasad wadur tijaalin kasucaada waudad wajumlatu wamaa bimasjin rukiba daain bigayri weyhi tamawriba wa minhu ey wa kaainun minhu calamkii ayuu ka mid ahaaday mid meel laga soo raray mid manquul ah oo meel laga soo guuriyey wadaalika kaa meesha laga soo raray ka fadlin fadlin iyo wixii lamid aweeyi iyo wa asadin asad iyo wixii lamid aweeyi wadurtijaalin ay wa minhu calamkii ayuu kamid ahaaday durtijaalin mid luga isku taagid u saaxiib ah wadaalika kaa irtijaalka u saaxiibkii ka sucaada sucaadoo kale weeyaan wa udad iyo udadoo kale weeyi wa jumlatun ay wa minhu calamkiibuu kamid ahaaday jumlatun jumle ayaa kamid ah wamaa ay wa minhu calamkii ayuu kamid ahaaday maa ay aladiika rukiba la istarkiibiyey huwa maaga bimasjin ay bitarkiibi masjin isku badhxid tarkiibkeed daa murakabkan masjigi ihi in hadii haddii u dhammaystirmo ay huwa murakabka masjigii ihi bikayri weyhin weyhin waxaan ahayn haddii uu ku dhammaystirmo tama u dhammaystirmo huwa murakabku ucriba waa la icraabi ay huwa murakabka masjigaa waa la icraabi washaaca waxa faafay fi aclaami aclaamta dhexdeeda waxaa ku faafay dulidaafati kii idaafada u saaxiibka ahaa wadalika kaa idaafada u saaxiibkaihi ka cabdi shamsin cabdi shamsin iyo wixii lamid aweeye iyo abiquxaafata abiquxaafa iyo wixii lamid aweeye culimada caalamkii mar saddexaad buu qaybsamayaa bictibaari isticmaali ayaynu ka eegin adana saw bictibaari wadci kamaynaan soo eegin saw bictibaari lafdina kamaynaan soo eegin iminkana bictibaari isticmaali baan ka eegana agga isticmaalka xagga isticmaalka laba ayuu qaybsamayaa labadaas waa maxay waa murtajalun wa manquulun aw ilaa murtajalin wa ilaa manquulin labadaasuu qaybsamaya mid waa mid murtajal ah midna waa mid manquul ah manquulow maxaa tahay manquulka waxaa la dhaahdaa maa sabaqa lahu isticmaalu fii kayri alcalamiyati waxa u hormaray oo u soo horeeyey isticmaal baa usoo horeeyey had intaanu calam noqon ka hor wax kale loogu isticmaali jiray kadibna muxuu noqday calam buu noqday u fiirso inta aanu calam noqon ee magacaan laga dhigin hadda ka hor isticmaalka si kale loo isticmaali jiray si kale ayaa loo isticmaali jiray kadibna sidiibaa laga soo naqliyey oo cidba magac looga dhigay masle faane markaa waa maxay manquul waa maxay meel baa laga keenay weyn macnuhu meel kale ayaa laga keenayo isticmaal kale loo isticmaali jiray isticmaalkii kale loo isticmaali jiray ayaa laga soo raray oo calam baa laga dhigay calamkana markaa maxaynu odhananaa waa manquul baynu odhananaa tusaalaad ku fahmaysaa fadlin ka waran fadl waa mster waa mster fadla yafdulu msterkeediiba weyaan awal hore msterba waa iska ahaaba mster halkaa iska yaala kadibna nin baynu magac uga dhignayba calan buu noqday maxaynu odhanaynaa hada ismu manquulu can ilmasteri de ila isticmaal hore lahaan jiro mster baaba ahaan jiraba zayd baa kamid ate zaydkan mar kasta afka ad ku dhufati waa zaada yaziidu zaydan masterkeedii saxiix walala isticmaal baa u horreeye master biska ahaan jiray kadibna nin baynu magac uga dhigna sooma calam buu noqday marka waa calam markaa manquul ah oo markii hore waxbaa la oran jiray wax gaaru ahaa kadibna waa laga soo naqliye wixii awal uu ahaan jiray kaasi maxaa la dhaa marka manquul waa calaman manquulun waa calam meel laga keenay wey asad ka waran iminka waa ismu lilxayawaan almacruuf xayawaanka macruufka inuu naqaano ayuu magac u yahay asad marka la dhaa nin kasta u garanaya nin baynu magac uga dhigno calam buu noqday maxaa la odhanaya waa manquul maxaa laga soo naqliyay ismu jinsi de libaax dhan bu magac u ahaaye mana ismu jinsi laga soo naqlay waa ismu jinsi wey waa yahay maya waa murtajal murtajalku waa maxay waa lugeyskutaa murtajalka waxa laga soo qaatay min irtajala alkhubata khubadiibuu irtijaalay waa maxay iyo gabaygii bimacnaa waa iska bilaabay isagoon u diyaar garoobin ninkani waa shaaciro waa gabayaa saad u soo joogsadaba uu sii daaya ya wax usoo diyaarsaday iyo wax diyaari waxaan ma jiro halkaa markuu joogsado unbu he umu faraha ka qaada waa murtajal wey khudbadda ma usoo diyarsanaya mar alla markuu mimbarka soo joogsado unbu sii daynaya wuu irtijaalay ka hor umuu soo diyaar garoobinde halkaa markuu joogo unbu he unbay kusoo xaadiraysa saxiix walalah markaa waa murtajal murtajalkuna markaa waa maxay waa maa lam yasbiq lahu isticmaalun qabla alcaalamiyati hadda caalamnimada intaanu noqon isticmaal hore ka hor loomaba isticmaali jirin imika ugu horeysaba iminka ugu horeysaba calamnimadan isticmaal ka horeeyey maba jirin ba weyaan macnuhu waa murtajal calamnimadan hadda calamka uu yahay isticmaal ka horeeyey oo u soo maray maba jiraba calamka ismigan isla fahni kaana maxaa loodhan yahay waa calam murtajal a ah weeyi sida sucaad oo kale de waa gabadh magac looga dhiga isticmaal hore male udad waa nin magicii nin unbaa magac looga dhiga isticmaal hore oo u lahaa maba jiraba masla fahni marka calamkii markaynu ka egno min xayu isticmaalu maxaa loo qaybinayaa ilaa nawcayni o ilaa qismayni ilaa murtajalin wa ilaa manquulin manquul isticmaal ka horeeyey baa jiray murtajilna isticmaal ka horeeyey maa uuna jirin manquulka marka waxaa laga soo naqliyaa ilaa labiyo toban meelood baa laga soo naqliya ismu jinsi baa laga soo naqliya sida asad oo kale waxaa laga soo naqliyaa master sida fadlin oo kale waxaa laga soo naqliyaa ismu faacil sida xaaris oo kale waxaa laga soo naqliyaa ismu mafcuul sida maxamed iyo maxamuud oo kale waxaa laga soo naqliyaa ismu ficil amar sida sah oo kale marka ruux magac looga dhigo sah baad nin magac uga dhigaysaa ya waxaa laga soo naqliya maay sifa mushabah sida xasan oo kale xasan waa sifa mushabah nin baad magac uga dhigtay waxaa laga soo naqliyaa ficil maadi oo bilaa faacila waxaa laga soo naqliyaa ficil mudaaric oo bilaa faacila waxaa laga soo naqliyaa ficil amaro bilaa faacila ficil maadi oo faacil wata ficil mudaaric oo faacil wata ficil amaro faacil wata mee waxba laga soo naqliya jumla ismiya zaydun qaimun baad nin bixinaysa qaimun jumla ismiya ma nin baad magac uga dhigaysaaba waa caalam maxay ah manquul ade zaydun qaimun markii jumla ismiya laakiin hadda maxay noqotay caamba weyaanb waa calam weeyi waxaa kaloo laga soo naqlin karaa jumla ficliya jaad alxaqu baadna lo bixisay ama qaama zaydun waa jumla ficliya de waa manquul jumla ficliya laga soo naqliyey mayana murakab masjiya sida xadramawt oo kale iyo baclabaka iyo maya tarkiibkii idaafigii sida cabdillahi aad uu fara badan yahy marka ilaa labayo toban meelood iyo waxbaa laga soo naqliya waay wuxuu raaciyey oo yidhi wa jumlatu wamaa bimasjid rukiba muxuu ka wada calamkii maadaama manquul iyo murtajal ugu qaybsamay manquulkii fadlin baa laga soo qaadan karaa sida masterkii wey tusaalihiisii aan hadda akhriin mayana waa ismu jinsi sida asad oo kale waxa kamidaba mid jumloah waa ti addenisha iyanku lahaa manquul noqon karaa waxa laga soo qaadan karaa jumlo jumladan waxay noqon kartaa jumla ficliya ama waxay noqon kartaa jumla ismiya masla fanaynta marka u fiirso hadee mufrad haddee laga soo qaato ismu mufrada haddii uu yahay wixii dee ismu mufradka xalayna soo baran xukunkiisa yucrabu bixasabi alcawaamil ilaa ida kaana mamnuuca min asarfi fayubna fayujaru bifatxati kaana calaman calaa wasni facaali fayubna cala kasri xalaba intaa soo qaadan haddaba hadduu juml noqdo ka waran jumla haduu noqdo xalabana soo qaadan jumla hadduu noqdo ila waa murakabkii isnaadiga ahaay jumladan waa maay waa murakabkii isnaadiga hadda sheekh murakabkii isnaadiga hadduu noqdona sideedii baa lagaga xikaayoonaya xaaladu say ahayd baa laga xikaayoonaya waa lagu qadaraya jaadal xaq baadnan u bixisa soo ma maxaad odhanaysaa jaaa jaad alxaqu ra'aytu jaad alxaqu marartu bijaad alxaqu sideedaas maad ku daynaysaa sidii kolka horeba ahayd maad ku daynaysaa saxiix walala waa jumladii kaasna ama jumladu jumla ismiya ha noqoto ama jumla ficliya ha noqoto sideed maad kaga xikaayoonaysa mayana wamaa bimasjid rukiba muxuu ka wadaa murakabkani waa murakab idaafiya murakabkani waa murakab waxaan u jeeda waa murakab masjia murakabkii masjigi isaga de ninkii saafeyno waxaynu nidhi isaga laftiis waa ka inoo sheegayo wuxuu ku yidhi murakabkan masjigaa ah, haddee weyhii waxaan ahayn lagu khatimo waa la icraabaya guri waa manduuqiyo mafhuumkii waa maxay haddee weyhii lagu khatimo waa la bininaya wey waa mafhuumkii manduuqiyo mafhuum baa meesha yaalasha manduuqu waa maxay haddee calamkii eh, murakabka masjiga ahaa haddee weyhii he eh, lagu khatimo muxuu ku yidhi haddii aan weyhii lagu khatimin bu yidhi biayri weyhi waa la icraabaya waa manduuqii mafhuumkii muxuu noqonaya haddee weyhii lagu khatimo calamkii masjiga ahaa maxaa la odhanaya waa mabni baa laohanaya saasa ka fahmay haddaba u fiirso murakabkii nasjigaasa ah kala saar ma kelmadda weyhi u dambaysay mise umay dambayn haddee kelmadda weyhi ayna u dambayn icraaba malansarifaa la eraabaya jaaa baclabaku wara'aytu baclabaka wa marartu bibaclabaka ya haadaa xadra mawtu wara'aytu xadra mawta wa marartu bixadra mawta war kuma caddo sidaas noqonaysa murakabkii waa yimid isagoo weyhi lagu khatimay mebni bay noqonaysa jaaa sibaweyhi marartu bisiibaweyhi ra'aytu sibaweyhi mebniyo kasra ayaa lagu banaynaya tawiintaad gelinaysa tankiir baad u taqaanay oo haddee tawiinisid hadda garan haddee tawiinta kadaysidna adaa garan lagugu celcelin maayo ma qado wuu kasii socda wuxuu yihi washaaca fi laclaami dulidaaf calamki wuxuu noqdayba maxay murakab idaafiyu noqdayba murakab idaafiya ayuu noqday calamka ugu faraha badanna wey murakabka idaafigii ya maxaa la samaynaya isagana isagana xalay baynu soo ah, sharaxnay oo yucrabu he sadruhu lwalu bixasab cawaamili warmaynan saa odhan qaybta hore waxaa la icraabaya xasabcawaamil aye qaybta dambe cajuska dambena waa jiraya daa'iman baa loo jiraya isagaa ugu fara marka cabdilaahi baa kamid o cabdishamsi baa kamid o abdixaafa kamid o umulkhayr baa kamid o umulmasaakiin baa kamid oo de ma wada firna wa carabi yaala <laughs> maya dhade waaya murakabkii idaafigina halkaa mari isagana murakabki iyo daafki halka washaacaynu ka qaadanana washaaca waxa faafin buu yiri soo ma aad buu u fara badan yahay waaye haddaba tusaalayaashii sheekhu uu keenay cabdishamsin iyo abiquxaafa muxuu u soo laba celiyey abiquxaafa waa abubakr sidiiq aabihii weeyaan waaya magaciisana cumaan baa laodhan jiray magaciisana cumaan ayaa laodhan jiray waana abubakr sidiiq aabihii weeye abuquxaafa wuxuu u soo laba celiyey mudaafka hore ama sadriga hore murakabka idaafiga ah in xaraka lagu iraabi karo iyo in xaraf lagu iraabi karo oo cabdi waa maxay xaraka lagu iraabaya abina waa maxay waa asmaaulkhamso xaraf baa lagu iraabaya mudaaf ilaygana muxuu usoo laba celiyey wuxuu usoo laba celiyey ka hore wuxuu iska noqon karaa munsarif ka dambana waa maalaa yansarif oo shamsin waa munsarifte wuu iska sarfoomaya quxaafatana waa maxay waa maalaa yansarif wey markaa tusaalu iska socda iskama socda un ya ma iska socda ma sheekh may waxbuu kuu kala cadaynaya wuxuu ku kala caddaynaya juska hore ama sadriga hore in xaraka lagu craabi karo xarafna lagu craabi karo cajuska dambena in maxay xarako lagu craabi karo ama munsarif noqon karo ama maalansarif noqon karo taasu ka wada marka waay wuxuu yidhi sheekhu wa minhu kolkaa manquulun waa mubtadihii oo muakhar ah mubtadihii oo muakhar ah wey inuu mubtade noqdona waxa u cunansiiyey de abarkiisiibaa muqadam noqday abarkiisiba hormaray dadumka khabarku hormari laftiisa musawiqaba wa minhu ay wa kaainun minhu calamkii ayuu kamid ahaaday manquulun mid meel laga soo raray wadaalika kaa meesha laga soo raray ka fadlin fadlin oo kale weeyi waa master baa laga soo raray wa asadin asad oo kale weeyi waa ismu jinsi weeyi wadurtijaalin wadurtijaalin waxaanu ku cafidnaa manquulka waa khabarun limubtadayn maxduufin taqdiiruhu wa minhu weeyi minhu aywaka inuu minhu calamkiibuu kamid ahaaday durtijaalin mid luga isku taagid u saaxiib ah saasuu af soomaali ahaan uga wadaalika tusaalihii kaainunka sucaada sucaad oo kale ayuu ahaaday waa udaad iyo udad oo kale ayuu ahaaday waa nin magicii wa jumlatun way kusii cadfantahay iyada lafteedu ay wa minhu khabarkii ka go-ane calamkii kamid ahaaday jumlatun jumlaba calamkii kamid a ah. jumla laga soo qaaday wey jumle ismiya ama jumla ficliya wamaa iyada lafteedu mubtadii baa ka go wa minhu calamkii ayuu kamid ahaaday ma ay aladika rukiba alif waa alif idlaqa laystarkiibiyeen layskorsiiyey huwa maaga bimasjin bada magacyo ka dhigay leeyihin culamada qaarkood bimasjin ay maca masjin ama bimasjin bimasjin ay bitarkiibi masjin isku badxid tarkiibkeed daa kan dambe keede waa murakabka masjiga waa mubtada moogtahay daadan daa murakabkan masjigiihi intan shardiyada ah ficilkeegii tama soo ma arkaysan tamadan meesha taala waa mufasir mufasirka la fasiraya ayaa ficlu shardigii ah tamadana waa maxay waa jumla mufasir oo ficil mufasir weey ma jumla mufasir noqonaysa wala maxal laha min al-i'rab da murakabkan masjigihi in tamma hadii uu dhamaystirmo ay huwa murakabkan masjigihi bi ghayri wayhin kalmadan wayhin wax aan ahayn hadii uu ku dhamaystirmo tamma uu dhamaystirmo ucriba waa la i'raabaya ay huwa murakabkii masjigaha waa la i'raabaya i'raaba ma la yansarif baana la i'raabaya marka u fiirso jawaab shardigina waa ucribo weeyi ficlu shardiga iyo jawaab shardiga oo wada socdaanahe mubtadihii hore khabaru noqonaya wnafan washaaca waxa faafay oo farabatay fi laclaami aclaamta dhexdeeda waxa ku faafay iska tacaluji laabuda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtaqi washaaca waxa faafay fi aclaami aclaamta dhexdeeda waxa ku faafay dul idaafati baa faafay waa faacilkii kii idaafada u saaxiibka ahaabaa faafay wadalika kaa idaafada u saaxiibka ihi ka cabdi shamsin cabdi shamsin oo kale weeyi iyo wa abi quxaafata abi quxaafa oo kale weeyi ووضعوا لبعض الأجناس علم كعالم الأشخاص لفظا وهو من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب ومثله برة للمبر كذا فجار عالم للفجرة ووضعوا عربي ويدجيين لبعض الأجناس جنسية بركود وحي أدجيين علم ay calaman calan bay u dejiyeen calamka oo kaainan ahaaday ka caalamil ashkhaasi shakhsiyaalka calamkooda oo kala ahaaday lafdan ay fi lafdi xagga lafdigana kala mid ah wa huwa calamuljiنsigani caama waa guud maray calamuljinsigu calamshasigi waa ka guud maray min daaka umu ciryain umu ciryad min daaka ay kaainu min daaka madkuurkaagan buu kamid yahay calamujinsigaa lilacrabi xaalata kawnihaa calama lilcaqrabi xaalada ay calam u tahay dabaqalooca ama hangaranlaha ama aleelaalaha kaad u taqaanid wa fucaalatu dawacana lithaclabi dacwgii ayuu u sugnaaday hakadaa madkuurkan la sheegay xaalada uu lamid yahay ama dayadha ama acwadho kaad u taqaanid bade wa miluhu fucaalo oo kale ayuu ahaaday baratun bara lilmabarati wanaagsamayntii xaalada ay u ahaatay fajaari fajaari calamun calam weeyi lilfajrati xumaan samaynta ayuu calam u yahay kada madkuurkan la sheegay xaaladuu lamid yahay calamkii ictibaaraad badan baynu ka qaybinay saynu damiirkiiba afar ugu qaybinay afar dhinac markaynu ka joogsanay ayaynu calamkiina afar dhinac ka joogsanana bictibaariwadci baynu ka joogsanoo saddex baan u qaybinay bictibaari lafdi baan ka joogsanay oo labaynuu qaybinay bictibaaristicmaali baynu ka joogsanay oo labaynu qaybinay bictibaarilmacnaa baan ka joogsanana labaanu qaybinana min xayumacna biictibaarmacnaa xagga macnaha markaynu ka eegnana labaynu u qaybinanaa calamkii labadaas waa maxay calamu jinsin wa calamu shasin mid waa calamu jinsi midna waa calamu shasi labadaa wey waa bictibaari almacna xagga macnaha markaynu ka eegno ama calamkii waa calamu shasi oo cid gaara ayuu magac u yahay ama waa calamu jinsi oo jinsi guud buu magac u yahay ml waayahay haddaba calamka loo yaqaano calamu shaksigu laba xukun buu leeyahay lafdiyun wa macnawiyun labada xukun buu leeyahay xukun waa xukun xagga lafdiga xukunna waa xukun xagga macnaha xukunka xagga lafdiga ihi waa waxa lafdiga ku tacalluqaya oo sida tusaale ahaan ma munsarifa ma in la mubtada laga dhigo lagu bilowdaa may banaan tahay mise ma banaano xukunka xagga kaga tacalluqa calamu shaksiga maxaa la odhanaya waa xukun xagga lafdiga a xukunna waa xukun xagga macnaha ah oo waa maxay waa anahu yadulu calaa shay mucayanin wuxuuna tusinaya maxay shay mucayan ah ayuuna tusinaya markaynu cabdillaahi nidhaano dee daatada cabdilaahi abuyna ah tusinaya shay mucayan abayna ah tusinaya markaa laba xukun buu yeeshay xukun waa xaggii lafdigiio waa xagga lafdiga waxa kusoo tacaluqaya ku xidhmaya ee axkaam ah xukunna waa xukun macnaha ah oo waa inuu ina tusiyo wax gaara so ismayna fahmin calamu shaksiga waa sida calamu jinsigiina waa haakada saasoo kale weeyaan isna laba macnuu yeelanaya ama laba xukun buu yeelanaya labada xukun waa maxay xukun xagga lafdigaa ah iyo xukun xagga macnaha ah. labadaasu isna yeelanaya xukunka xagga lafdigiihi ah ka xukmi calami shaksi sida calamu shaksigii oo kale weeyaan xagga macnaha haddii aynu eegnana waa ka nakirati nakiradii oo kale wey nakiradu maxay ahayd waa maa shaaca fii jinsin soo maha waa wax jinsi ku faafa soo maha calamkan calamu jinsiga lagu leeyahayna isna jinsi buu ku faafa oo asad marka waa dee libaaxoo dhan wey waa wax jinsidii lu iska leeyahay wey markaa xaggii macnaha wuxuu kala mid noqonayaa nakirada oo wax guud buu ku tusinaya ee wax mucayanaba kuma tusinayo markaynu ka eegno xaggii lafdigana waxa uu la xukun noqonaya calamushaksigibuu la xukun noqonaya calamushasi xaguu kala xukun noqonayo lix dhinac lix arrimood kow calamka loo yaqaano calamushaksigu mararka qaarkood yakuunu mubtadayn bilaa musawaqin soo maa calam ba haddii uu yahay maan hadalka la iskaga bilaabani ma mubtada haduu noqdo ma musaaq buu u baahan yahay hakada huwa calam ljinsi calamljinsigina waa sidaasi oo kale oo yakuunu mubtadaan bilaa musawaqin muxuu noqonayaa mubtada ayuu noqonayaa isagoo wax u cunansiyaana aanu jirin waa ko laba walaa tadkhulu calayhi al calamka al tacriifi may geli jirtay al zaydi wa iska geli jirtay nakiratu qaabilu almuahira oo waaqicumawqica maa qad ukira eeg calamka almuahira la dhada yadu ma gasho oo odhan kari maysa ah alcabaas lilamxi iyo waxyaalaha way u geli kartaa laakiin almucarifiya cala ma gasho weli sidaasi oo kale waxaa lamid ah calamujinsigiiba isna lamid ah oo algeli mayso isagana oo alusamatu odhan mayso alusamatu odhan mayso way kaa reeban tahay waa imisa laba waayo saddex walaa yajuusu idaafatuhu in la idaafeeyana ma banaano calamku wuxuu ka yahay lix arimood ama lix shay oo aan la idaafayn buu ka yahay damiirka kamid a ah, ma la idaafeeya mudaafilhi wuu noqon karaa isagu lakin isaga ma la idaafeeya calamkiina waa lamid calamku mudaaf wuu noqon karaa lakin mudaafilhi ma noqo waaya la idaafayn maayo marka walaa yajuuzu idaafatuhu in la idaafeeya banaanan mayso mudaaf ileyhi wuu noqon karaa lakin isagaan mudaaf noqonin wey ah, isagaan mudaaf kale maxaa lamid ah calamu jinsigii baa lamid a ah, oo in la idaafeeyaa banaanaan mayso imisaynu haynaa saddex miyaa yakunu maa laa yansarif idaa wujida macahu cilatun ukhra maa laa yansarifuu noqonayaa kal calami sidii calamkiio kale hadda cilo labaad loo helo ilaa calamku ilan kelidii wax muu mancin jire cilla raaci jirta soo maa sidaasi oo kale ah haddee calamnimo cilo raacdan la helo maa laa yansarif uu noqonaya tusaale usaama oo kale ka warran iminka usaama waa calam taana way raacday maa laa yansarif uu noqonaya aadaa usaama tu waad oran usaama tun odhan maysid waa afkaa imsamayna afar soo ma bacdahu takuunulxaal xaalaa daba dhici karta maxay ka dhigan tahay saaxibulxaal buu noqonaya wey saaxibulxaalku inuu macrifiya soo shardi mayn walaa yakunu saaxibulxaal ilaa macrifa soo ma caalamuljinsigi muxuu noqon karayaa saaxibulxaal buu noqonaya yana waxaa ka dambeeya xaalaa laga dhigaya imise waay shan soo ma takunu taabiu yakunu taabicuhu macrifa taabiciisu waxa uu noqonaya maxay macrifo ee nakiro laga sifayn maayo nakiraha laga sifayn maayo war masle baa naynba lixdaa arimood muxuu kala mid yahay calamu shaksigii ayaa uu kala mid yahay waa xaggii lafdiga marka waa xukunka xagga lafdiga markaynu eegno garane xagga lafdiga xukunkiisa xaggii macnaha ka waran nakiraduu la mid yahay oo he wax mucayan a ah isa kuma tusinaya wax guud buu ku tusinaya haddaba waxaa jirta waxyaalo dawaat ayaa jirta asmaao tusaalayaashan inoo sheegay umuciryad iyo fucaalo iyo daatooyin bay iyagu magac u yihin oo mucibid waa maxay hangaranle kastood aragtid ama dabaqalooc kastood aragtid ama aleelaale kaad u taqaaniinba magacyo badan yahe maxaa ku rumoobaya in la idhaahdo umuciryad baad iska odhanaysa umuciryad baad iska odhan daye kasta ama dacwo kastood aragtidna maxaa ku rumoobaya inaad iska tiraahdid fucaalo inaad labadaa magacba waa daat wey daatay ku dhacayaan labadaas daatay ku dhacayaan waana calaamujinsi daatana way ku dhacayaan labadan tusaale ee dambana waa ismaani lilmacna macnay noqon kara baratun lilbiri eeg waa biri oo wanaag ihi magacu leeyahay weeyaan baratun fajaarina waa maxay waa fujuur oo xumaani calam u leeyahy fajaari baad iska odhanaysa misle bani marka calamudaasna wuu noqon karaa calamulmaclana wuu noqon karaa macnana calam waa uu noqon karaa warintaa misle bani markaa maba adkaade calamu shaksigii waxa uu kala mid yahay xagga xukunka lafdiga nakiradana waxa uu kala mid yahay xagga xukunka macnaha ah markaa macnaan waa maxay wuxuu noqonayaa calamuljinsiyii xagga macnaha markaynu ka eegno wax mucayan aynama tusinayo xagga lafdiga markaynu ka eegnana sida calamu shaksiyo kale ayaa loola dhaqmaya maba adkaa marka waa iska basiid waay wuxuu yidhi wawadacuu carabi waa ay dejiyeen carab buu noqonaya wawadacuu carabi way dejiyeen libacdi اlajnaasi jinsiyada barhkood calaman calam waa maxay waqafa calayhi bixadfi اlalif calaa luqati rabiica waa ku joogsado calan buu iska alifta goynteedii buuna ku waqfiyey calaa luqati rabiica oo reer rabiica sheekha maxaad ugu xambaarinaysaa reer rabiica mamayne waa lidaruuraba iska dhade reer rabiica mar hadduuna ahayn lidaruuraba dhe markasta way soo noqonaysa haddii lagu celcelimayona iska ilaaliya ila waa lagu karaa calan ah, mafcuul limafcuul baad ka dhigaysaa cala awe alifti waa darurtinidii lagu gooye iska dhade ama waa luqatu rabiica wa wadacuu carabi way dejiyeen libacdi اlajnaasi jinsiyada barhkood waxay u dejiyeen calaman calam bay u dejiyeen calamka oo kaainan ahaaday ka calamil ashkhaasi shaksiyaalka calamkooda oo kale ahaaday sida calamu shaksiga oo kale ayay ajnaastiina calam u dejiyeen lafdan ay fi lafdi xagga lafdiga ayuu kala mid yahay maxay calamu shaksiga xagguu kala mid yahay calamujinsigu xagga lafdiguu kala mid yahay waa xukunkii lafdiga xaggii macnahana wa huwa calamujinsigii ama markaa ficil maadina nooga dhig qaar baa ismu tafdiil boy waba ismu tafdiil iyo ismu faacil waxbaa ka dhigin ficil maadiba ka dhig cama waa guud maray ee huwa calamuljinsigu calamu waa ka guud maray oo macna caama buu faa'iideynaya xaggii macnaha halka calamushasi calamuljinsigu shay mucayan a ku dhacayo isagu masla xaggii macnaha kaasina haddaba min daaka waa khabar soo taqadumay min daaka madkuurkaagan oo calamujinsigaa ayuu ka mid ahaaday umu ciryatin umu ciryat lilcaqrabi xaalata kowniha calaman lilcaqrabi xaalada ay u ahaatay maxay hangaranlaha calan xaalad ay ahaatay wa hucaalatun lidaruurati nadmi ayuu u tanwiiniyey marka aad qaadaysid laakiin markaad macnaynaysid wa hucaalatu dhao dee waa maalaa yansarif oo aniga iminka ku yakuunu maalaa yansarif in wujida macahu cilatun ukhra mslbani wa hucaalatu waad markaad macnaynaysid wa hucaalatu markaa wa hucaalatu mubtada ka dhig hakadaana khabar ka dhig haddaad doontid wa hucaalatu hucaalana hakadaa madkuurkan la sheegay oo kale weeyi lithaclabi xaalata kownihi calaman licalabi xaaladou calam u ahaaday aclab wa miluhu waa khabar soo taqadumay wa miluhu sucaalo oo kale weeyi baratu iyada lafteedu waa lamid baratu maad orata markaad qaadaysid marka kalena waa baratu ila maalsarif baratu bara lilmabarati xaalada ayuu ahaatay wanaag samayntii fajaari fajaari waa mubtade kanazaali oo kale kasraad ku binaynaysaa fajaari fajaari calamun calam weeyi waa khabarkii lilfajrati xumaan samaynta ayuuna calam u yahay calamka ku tacaluji kada madkuurkan la sheegay xaaladou lamid yahay halkaana maxay naga dhamaaday calamkii ayaa culimo halkaa naga dhamaaday haddaba calamku maadkee waxaynu u qaybinanaa xagga ictibaaraadka dhinacyada markaynu ka joogsano biictibaari alwadci saddex baynu u qaybinana ima an yakuuna sman wa ima an yakuuna laqaban wa ima an yakuuna kunyatan biictibaari lafdi markaynu ka egnana ima an yakuuna mufradan wa ima an yakuuna murakaban xukunkoogana waynu sheegnay markaynu ka eegno bictibaar isticmaalna labun baynu qaymini ima an yakuna murtajalan ima an yakuna muntail inuu manquul yahy ima an yakuna manquula e, markaynu ka eegno bictibaar macnaana labaynu qaymini ima an yakuna calama shaksin wa ima an yakuna calama jinsin wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuubu ilayk